alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin lilimaam nawowiy raximah llah baabka laba boqol iyo toddobaatan baabu taxriimi alxasad xasadku inuu xaaraan yahay baabkiisii weeye wa huwa tamani zawaali nicmati can saaxibiha wa huwa tamani zawaali nicma nicmadu inay ka tagto ee jacaylka la jeclaado zawaal waa tegista weeye shaygu inuu dhaqaaqo tago can saaxibiha saaxibkeed ka tagto sawaaun kaanat nicmata diinin aw dunya waxa isku mid oo farqi aan kale lahayn nicmadu inay tahay nicmo diini ah ama nicmo adduunyo inay tahay noocay doontaba ha noqotee in lala jeclaysto nicmadaasi inay ka tagto oo uu nicmadaa waayo xasadkii madmuumka ahaa ee xumaa weeye qaala allahu tacaala allah uu yidhi am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlih bal ayaxsuduuna annaas ka soo gurtaasima waxay xaasidayaan dadka calaa maa aataahum allahu min fadlih wuxuu allah siiyey oo galladdiisa iyo nicmadiisa ah miyay ka xaasidayaan yacnii inay ka xaasidin baa looga jeeda ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahaan annaas waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus waa lafdi caam ah macnuuna khusuus u dhacaayo oo dadkao dhan laga tilmaami maayo waayo dadkao dhan lama xaasido nicmo ziyaada ah cidday ku sugantahay baa la xaasidaa haata la yidhahdo fulaanun fii xaalin laa yuxsadu calayh ninka hebel la yidhahdo wuxuu ku sugan yahay xaal aan laga xaasidin manaa xaal aan la jeclaysan marka culamada qaar waxay yidhaahdeen annaas waxaa looga jeeday nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin cala kulli xaal cidda soo gashu ugu horreeyaa nebigu calayhi salaatu wasalaam nabiga calayhi salaatu wasalaam gaaladii beenisay ee yuhuuddu ay ka mid ahaayeen xaasidnimay u beeninayeen oo lahaayeen markaa sidee yacni markaa isaga nebi looga dhigay oo annagu u weynay sidee carab looga soo saaray oo banu israa'iil u waayey sidee looga soo saaray cabdimanaaf oo banu makhsuum u waayey ama qusayi sidee looga soo saaray qusay ibnu kilaab oo banu makhzuum ay u waayeen wahaakada yani saan u dabagallaa isaga wa fiihi xadiisu anasin asaabiqu fi lbaabi qablah waxaa ku sugan oo halkan oo kale ku soo arooraya oo u munaasib ah xadiiskii anas ee ku soo hormaray baabkii ka horreeyey waa laa tabaaqaduu walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu waa xadiiska aynu soo marray weeye xadiiska kun iyo shan boqol iyo وcan abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal iyaakum walxasad nabigu calayhi asalaatu wasalaam waxau yidhi iyaakum walxasad waxaan idin kala digayaa idinkiiyo xasadka bimacnaa xasadka ka digtoonaada ay ixdaru lxasad baa macnuhu dhacaya xasadka ka digtoonaado iska ilaaliya fa ina alxasada yaakulu alxasanaati kama taakulu annaaru alxataba aw qaala alcushba fa ina alxasada maxaa yeelay xasadku yaakulu alxasanaat wuxuu cunayaa xasanaadka ayuu cunayaa iyo khayraadka iyo ajarada qofku shaqaysanaayo ayaa xasadku ka cunaya kama taakulu naaru lxatab ay aklan ka akli naari lxatab maada masderiye ah iyadiyo ficilka ka dambeeya masder laga dhalaalinaya fa ina yakulu yaakulu lxasanaat xasadku wuxuu cunayaa xasanaadkiiyo ajarada ayuu cunaya yacni baabi'inaya kama taakulu naaru lxatab ay aklan ka akli naari lxatab cunis la mida cunista dabku cuno xaabada uu cuno aw qaala ama wuxuu yidhi alcushba geedaha uu cuno marka wuxuu ka shakiyey maalxatab buu yidhi mise alcushba ayuu yidhi rawaahu abu daawuud xadiiska abu daawuud baa soo wariyey xadiiska sanadkiisa dacfa ku jira saas aawadee sheekh albani xadiiska waa daciifiyey marka dacfi baa ku sugan sanadkiisa laakiin xasadka dee adilo badan baa ku soo aroortoo inaga reebaysaa waxaanu ka hor imanayaa jacaylkii la amray muuminiintu inay isjeclaadaanna wuu ka hor imanayo xasadna waxaa la yidhaha tamanii zawaali nicmati alkhayr nicmo cid kale u sugnaatay inuu qofku jeclaysto inay ka tagto nicmadaasi noocay doonta ha noqoto nicmo diiniya ha noqoto ama nicmo adduunya ha noqoto waxaa soo gelaya eh, markaysa markaa ubad badnaantii waxaa soo gelaya ubad wanaagsanaantii waxaa soo gelaya jaahii iyo magicii iyo sharaftii waxa soo gelaya maalkii waxaa soo gelaya madaxnimadii waxaa soo gelaya xooggii waxaa soo gelaya quruxdii yacni waxaa soo gelaya aqoontii waxaa soo gelaya caqli badnaantii yacni waxaa soo gelaya fasaaxadii bayaankii nicmada diiniga soo gelaysa hadday cilmi tahay hadday cibaado tahay hadday marka tahay waxa weeye yacni markaa wanaagiyo qofku markaa u sugnaado uu sameeyey marka qofka markaa in nicmadu ka tagto in la jeclaystaa waa xasad waxaan u qaybsamaa laba qayboodoo xaasidiinta qaarkood waxay is yidhahdaan alla nicmadaa maa laga qaado hebelo adiga lagugu soo wareejiyo oo cibaadada uu ku sugan yahaye badan ma adiga lagugu soo wareejiyo isaga laga qaado cilmiga sharciga uu leeyahay ma isaga laga qaado adiga lagu soo wareejiyo yacni xifdiga badan ee uu qur'aanka iyo xafidsan yahay nusuuso iyo adillo badan ma isaga laga qaado adiga lagu soo wareejiyo yacni magaca iyo maamuuska uu leeyahay ma laga qaado adiga lagu soo wareejiyo haakada kaasi waa nooc nooc kalena waxay tamaniyaan oo jeclaystaan walow isagaba yaan lagu soo wareejinayn maa isagu la seejiyo oo isagu laga qaado aad simanteene labada noocba baa xasadkii madmuumkaha ah bay soo geliyaan waxaa jira nooc isaga la banneeyey alkhibta wixii wanaagsanee qofka ku sugan khaas ahaan wixii diin ahaan u fiican inuu ruuxu tamaniyo mid la mida in ilaahay siiyo laa xasada ila fi itnatayn waannaga ku soo maray xadiiskii sheegaayey yani xaasidnimo la ammaanayo oo wanaagsani ma jirto ama la bannaynayo laba mooyaane xaasidnimada wanaagsani waa inta labadaasun labadaasna waxaa laga tilmaamayey maaha xasadkii xaqiiqiga ahaa maaha waa khibta lagu magacaabay xasad wuxuu ruuxii markaa tamaniyaya oo jeclaysanayaa in nicmada ciddaa la siiyey yacni aqoontiisa ama maalka la siiyey ee uu khayrka u sakhiray ama cilmiga sharciga la siiyey ee uu dadka ku kala xukumaayo ku cadaalad samaynayo ku fatwoonaayo in mid la mida ilaahay ku arsaaqo ma jecla in isaga laga qaado qofkaa nicmadaa haysta in laga qaado ma jecla allah ha u daayuu leeyi hana u kordhiyo laakiin mid la mida in ilaahay siiyo yaa tamaniga aan tamaniyo jeclaystaa ka noocaasi tii xumayd maahee waa mid wanaagsan weeye waayo waxay noqonaysaa khayr uu tamaniyaayo xasadkiina soo geli mayso xasadkii ma soo gelayso sidaas aawoodee iyado xasad lagu itlaaqay xasadka xaqiiqiga aha maaha xasadka xaqiiqi waa tamani zawaali nicma can saaxibiha siduu sheikhu baa inoogu fasiray raximah llah marka waxay ka hor imanayaa xasadku waa midda koowaade qadarka siduu ilaahay wax u qaybiyey ayuu ictiraadayaa oo raalli aanu ku ahayn waa midda kale qofka kale muuminka abuu nicmada uga ba'aya iimaankana waxaa ka mid ahaa inuu la jeclaado wanaagga laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih midkiina iimaan kamila laga heli maayo ilaa uu walaalkiisa muslimkaa la jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay wuxuu naftiisa la jecel yaho min alkhayri sida riwaayaadka qaarkood oo saxiixa aan ku sugnayni ay kordhinayaan khayrkana waxaa looga jeedaa khayray dunya walaakhira khayrka adduunye iyo khayrka aakhiraba waa soo gelayaan wanaag kasta inaad la jeceshahay muuminiintu inay u sugnaato yani waxa weye waa shay fiican weeye laakiin nicmadii inaad uga ba'do aad tidhaahdo maa laga xayuubiyo laga qaado waa shay madmuum oo xun iimaankiina nuqsaan ku keenaya iimaankiina nuqsaan ku keenaya waana xasadkii madmuumkaa weeye baabka laba boqol iyo koob iyo toddobaatan baabunahyi can tajasus wuxuu u baab yahay reebista la reebaayo basaasnimada in la ysbasaaso iyo watasamuci likalaami man yakrahu istimaaca iyo dhegaysiga la dhaganuugsado in la reebaayo likalaami man kii hadalkiisa la dhaganuugsado oo la la dhegadhegeeyo yakrahu nacaya istimaacahu dhegaysigiisa nacaya shaqsi aan jeclayn hadalkiisa in la dhegaysto oo cidi ay maqasho inuu hadalkiisi dhegaystaa waxay noqonaysaa mid xun bay noqonaysaan bannaanayn qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi walaa tajassasuu yacni hays basaasina oo qaarkiinba qaarka kale yaanu basaasin wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi waaladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma iktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiina waaladiina kuwii yu'duuna almu'miniina muuminiinta dhibaayey ragga iimaanka leh waalmu'minaati iyo muuminaadka dhibaayey dumarka iimaanka leh bikayri ma iktasabuu waxay galabsadeen waxaan ahayn ku dhibaaye waxaynay galabsan oo kasban ku dhibaataynayey faqad ixtamaluu xaqiiqe waxay buhtaanan been abuur bay xambaarteen wa iman iyo dembi ayay xambaarteen dembigaasoo mubiinan bimacnaa bayinan yacni markaa cad oo waadixa dee in la xaasidana xasadkii waxbuu dhibayaa marka aayadda cumuumkeeda waa soo gelaya qofka la xaasidayaana dee eed kuma laha maxaa nicmadan laguu siiyey eedde markaa uu taa ku kasbanayo ma ah bikhayri maktasabu ayuu soo gelaya waa yahay xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam qaal iyaakum adan abu hurayra nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka sheegay in rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam iyaakum adanna waxaan idinka digayaa malahan idinka digayaa ama tuhmada ay istuhumaysataan ama xumaan isku malaysaan yacani ka digtoonaada inaa malo xun walaalihiina muslimkaa ka malaysataan fa ina danna akdabu alxadiid waayo maluhu ama tuhmadu cid la tuhmaystaa oo dee xumaan lagu maleeyaa akdabu alxadiid waa warkii ugu beenta badnaa weeye walaa taxasasuu walaa tajassasuu walaa taxasasuu ha isbaadhbaadhina walaa tajassasuu ha isbasaasina culamada qaarkood waxay yidhahdeen altaxasus watajasus waa bimacnan waa isku macna yidhahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waa kala farqiyeen oo waxay yidhaahdeen ataxasus iyo atajasus farqa udhexeeya ataxasus waa in xawaasta shayga lagu baadhbaadho dareemayaasha yacni alxisu iyo alxawaasu waa dareemayaasha ruuxa dareemayaashiisii buu adeegsanayaa si marka waxawan yani u baadhbaadho oo uu marka waxa weeyaan yacni markaa taa ku baadhayo tajasuskana asal ahaan waxaa laga soo qaatay isagana min aljasi baa laga soo qaato taabashada ah aljasu bilyadi waa in gacanta lagu taabtaa la yidhahdaa marka isaguna wuxuu noqonayaa waa basaasidii waa nooc baadhis ah laakiin tan xawaasta kala duwan baa aad loo adeegsanaya ataxasus cala kulli xaal way isku dhow yihiin fataxasasuu min yuusufa wa akhiih mar buu taxasusku noqdaa mid wanaagsan laakiin tajasusku waa madmuum walaa tanaafasuu ha tartamina oo bimacnaa waxa weeye inuu mid waliba shayga wanaagsan la gaar noqdo ha ku dadaalina khaas ahaan waxaa loo jeedaa umuuraha adduunyada tartankooda in la diidaayo walaa tatanaafasuu bay u dhacaysaa walaa taxaasaduu ha isxaasidina walaa tabaaqaduu walaa tadaabaruu horeynu soo aragnay ha isxaasidina walaa tabaaqaduu ha isnicina ha isu wakunuu noqda ay wasiiruu cibaad allahi addoommadii ilaahayow ay yaa cibaad allah ikhwaanan walaala noqda kama amarakum allah yacnii siduu allah idin amray inaad walaala noqotaan walaala noqda ama kamaa amarakum allah amarkuu ilaahay idin amray daraaddii walaala noqda kaafka la yidhahdo waa tashbiih ama la yidhahdo kaafka waa tacliil haddii tashbiih la yidhahdo waxay noqonaysaa ukhuwaduu ilaahay idin amray ukhuwo la mida yani markaa qaar yani ku sugan noqda ama kama amarakum amrida waa allah idin amray daraaddeed waxa ku noqotaan walaalo ilaahay noqdaa almuslimu akhulmuslim muslimku akhulmuslimi muslimka kale waa walaalkii laa yadlimuh ma dulmiyaayo walaa yakhdulhu ma hoojinaayo bimacnaa isagoo nasrigiisa iyo hiilkiisa yani u baahan kagama baxaayo ee waa u gargaaraya walaa yaxqiruhu ma xaqiraayo ma yasaayo hoos u eegi maayo attaqwa haahunaa taqwadu halkaasay ku sugan tahay laabta ayuu sheegay attaqwa haahunaa taqwadu halkaasay ku sugan tahay wayushiiru ilaa sadrih wuxuu tilmaamayey laabtiisa ayuu nabigu calayhi asalaatu wasalaam uu tilmaamay bixasbi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim bixasbi imri'in qof waxaa ugu filan min ashari xagga sharka an yaxqira inuu xaqiro akhaahu walaalkiisa almuslim muslimka ah inuu xaqiro ayaa shar ugu filan kullu lmuslimi cala lmuslimi xaraam muslimka dhammaantii muslimka kale xaaraan buu ka yahay damuhu dhiiggiisaa ka xaaraana wa cirduhu sharaftiisa inuu wax ka sheega ayaa ka xaaraana dhiiggiisa inuu daadiyaa ka xaaraana cirdigiisa iyo sharaftiisa inuu ku xadgudbaa ka xaaraana wa maaluhu maalkiisa inuu ku tacadiyaa ka xaaraana ina allaha laa yanduru ilaa ajsaadikum walaa ilaa suwarikum ina allaha allah laa yanduru eegi maayo ilaa ajsaadikum jidhirhkiinna eegi maayo iyo siday xoog badan yihiin walaa ilaa suwarikum muuqaaladiinna iyo siday u qurux badan yihiinna ma eegaayo riwaayaadka qaarkood waxay ku dareen walaa ilaa amwaalikum xoolihiinnana eegi maayo walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ha yeeshee wuxuu eegayaa qalbiyadiinna iyo wa acmaalikum camalladiinnuu eegayaa qalbiga iyo camalkaa la eegayaa kitaabka riyaadusaalixiinka dabacaadka qaarkood waxaa ku dhacay walaa ila acmaalikum camaladiinnana allah eegi maayo laakiin waxaway khata'aas dabcadaha qaarkoodu qadiima ku dhacay waxay tahay arrin qaladay ahayd ahlucilmiga qaarkoodna ay baraarujiyeen yacni waxa weeye alcalaamatu alalbani uu ka mid ahaa culammadii baraarujisay waxaa ku qoran nuskhada xataa shaarixa daliil faalixiinka waxaa ku taalla acmaasha in markaysaa markaa istidraagga horteed inay taallo wa in allaha laa yanduru ilaa ajsaadikum walaa ilaa suwarikum waacmaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum marka xataa camallada inaan la eegaynin nusqada shaarixa saasaa ku dhacday tambiiha markii hore waxaa baraarujiyey sheekh albaani dabcadiisii uu isagu taxqiijiyeyna waxa weeye sida saxdaa ayuu u qoray muqadimadana waa kaga hadlay waana baraarujiyey shaarixa laftiisuna wuxuu ku socday buu ihi sidaa marka waxaweyn yani ay nuskhadiisu ku dhacday ayuu xadiiska ku sharxay markaasuu wuxuu yidhi ay inahu tacaala laa yuratibu ahawaaba cala kibari iljismi wa xusni suurati wa kasrati alcamal ilaahay sawaabkiiyo ajarka kama sababeeyo jidhka iyo weynidiisa iyo suuradda iyo muuqaalkiiyo quruxdeeda iyo camalka farabadnidiis waana ala yacni camalkuma wuxuu la mid ahaaday jidhka weynidiisa iyo suuradda qurux badnaanteeda qofku wuxuu ficil ku leeyahay maa taas inuu jidhkiisu xoog badan yahay waa deequ ilaahay siiyey uun wuxuu kasab ku leeyahay ma qofku iskama yeelin isagu mid markaa jidhkiisu xoog badan yahy ee allah baa ka dhiga camalkuma taasuu la mid yahay ma muuqaalkii quruxsanaanteeduu la mid yahay qofku inuu suuro wanaagsan oo qurux badan ay u sugnaato camalku la mid yahay miyaa hala weeye xadiiska sida markaa riwaayaadka muslim qaarkood ay ku yimaadeen waa in acmaashu xagga dambe ay ku jirto walaakin yanduru ila qulubikum wa acmaalikum ha yeeshee wuxuu eegayaa qalbiyadiinna iyo camalladiinna dadka qaarkood mala xadiiska intaasay saa u maqleenuun walaakin yanduru ilaa quluubikum markaasay waxay yidhahdaan ilaahay waa qalbi jire yani qalbigu eega qalbiga iyo camalkaba allah waa eegaa qalbiga iyo camalkaba allah waa eegaa qalbigu hadduu wanaagsanaadana camalkuna waa wanaagsanaanayaa alaa ina fi ljasadi mudqatan ida salaxat salaxa aljasadu kuluh wa fasadat fasada aljasadu kuluhu alaa wahiya alqalb jidhka waxaa ku jira cad yaroo hadduu hagaago jidhku wada hagaagaayo hadduu xumaado kharibmanaa jidhku wada kharib kaasina waa qalbiga wa fii riwaayatin riwaayo waxaa ku sugnayd laa taxaasadu walaa tabaaqadu walaa tajasasuu walaa taxasasuu walaa tanaajashuu ha isxaasidina oo ha isnicina ha isbasaasina oo ha isbaadhbaadhina walaa tanaajashu badeecadaha ha isku qaarigaraynina bimacnaa sicir ka dheeraada sicirka qofkaasi u dhigay sicir ka badan idinkaan iibsanayn ha u dhigina idinkoo doonaya qofka inaad ku qaaligaraysaan najsigu waa saas najsiga waxaa la yidhaahdaa badeecadda markaa in qiimaheeda la siyaadiyo iyadoo aanu qofku uga jeedin weliba inuu iibsado yani nooca la yidhaha jiraa jira shay baa la xaraashaya beyc baa loo dhigay markaasaa la odhanaya war yaa iibsanaya markaasaa ruux odhanaya intaasaan siisanaya kii ugu qiimo qaalisanaadun baan ka iibinaya markaasuu mid odhanaya intaa kalaan siisanaya markaasuu mid odhanaya intaasaan siisanaya halkay dhaafi weydaa lagu faasaxaya kaasi waa nooc gaara oo qof doonaaya inuu iibsado laakiin najshigu waa maxay wuxuu badeecadan qiimaheeda u kordhinayaa isagaan rabin inuu iibsadee qofkan inuu ku qaaligareeyo raba dadka qaarkood baba dad la ballamo oo lacag siiyo o yidhahda markiisa marka waxaan yani adigu waxaad iigu dhawaaqdaa qiimaha lay dhigo qiimo ka dheeraada yacni intaasoo ka badan baan siisanaya masalan wuxuu u dhigay yacni shaygii ayuu wuxuu u dhigay kun dollar markaasuu yahay kun iyo boqol baan siisanaya haddii lahaa keen ma siisanaya lakiin wuxuu uga jeedaa qofkan inuu ku qaaligareeyo ayuu uga jeedaa taasaa tanaajushka la yidhaha walaa tanaajashu yacni badeecadda qiimo ka dheeraada qiimihii loo dhigay ha u dhigina iyadoo aydaan doonayn inay iibsataan inaa ku qaaligaraysaan ad rabtaan tanaajusha samaynina wa kunuu cibaad allahi ikhwaana noqda addoommadii ilaahayow walaala noqda macnii sidii walaalo kale isu noqda wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd laa taqaatacuu ha isgoynina walaa tadaabaruu ha isu dhabarjeedinina walaa tabaaqaduu ha isnicina walaa taxaasaduu ha isxaasidina tadii baa la xadfay intaba wa kunuu cibaad allahi ikhwaana noqda addoommadii ilaahayow qaar walaala'a noqda ama wa kunuu noqda cibaad allaahi addoommo ilaahay noqda ikhwaanan walaala noqda khabarun bacda alkhabar ya oo cibaada iyo ikhwaanan labaduba laba khabaroo iska daba dhacay ay ahaadaan sidaa ay noqdaan mubtadaha khabarkiisu sida u tacadudi karo ayaa waxa weeye nawaasikhdana yani kaanana khabarkeedu u tacadudi karaa wa kunuu cibaad allahi ikhwaana wa fii riwaayatin laa tahaajaruu riwaayo kale waxaa ku sugnaatay oo muslimyadana soo wariyey laa tahaajaruu ha iska haajarina ay laa tatahaajaruu qaarkiinba qaar kale yaanu ka haajarin ay laa yahjur bacdukum bacda walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin qaar yaynay ku iibinin iibka markaa waxaa kuwo kale yaanu ku dul iibin manaa maalan inuu iibsado markaasaa ruux ku yidhi intaasaan kaa siinaya markaasaa mid kale yidhi waanana qiimo ka jaban kaa siinaya intaasaan kaa siinaya badeecad kale intuu markaa oo la mid ah ayuu markaysaga ku eryayaa markaasuu wuxuu leeyahy anaa in yani mid ka wanaagsan yani qiimahaasoo kale kaa siinaya ama qiimo ka jaban kaa siinaya ama mid yadoo kale qiimo ka jaban kaa siinaya ama mid ka wanaagsan baan kaa siinaya qiimo ka jaban walaa yabic bacdukum barkin yaanu ku iibin calaa bayci baadin iibka qaar kale yaanu ku dul iibin oo bimacnaa gorgoradii yaanu ku eryin rawaahu muslim muslim baa soo wariyey xadiidka bikulli hadihi riwaayaat riwaayaatkaa dhammaantood buu ku soo wariyey xaaluu ku dheehan yahay warawa albukhaariyu akarahaa bukhaarina wuxuu soo wariyey riwaayaadka badankooda bacdu riwaayaat aan ku sugnayn baa jira laakiin riwaayaadka badankooda ayuu bukhaarina soo wariyey xadiidkani waa xadiis marka waxaw muhim ah masaa'il badanna waa ka hadlayaa muuminiintu ay isu xidhiidhin lahaayeen oo isu jeclaan lahaayeen oo ayna isu nici lahayn oo aynay u kala go'i lahayn oo waxyaalaha kala go'a iyo nacaybka iyo isgoynta sababayoo dhan xadiisku waa diidaya ashyaadii jacaylka keensanayeyna waa amraya marka in laystuhmo oo mala xun laysku maleeyo waa laynooga digayaa iyaakum wadanna fa ina danna akdabu alxadiis yacni malaha ama tuhmada yani wax xun laysku maleeyo oo qofkii lagu tuhmo taasaa la diidaya waa suu dan fa ina danna akdabu alxadiis maxaa la rabaa male wanaagsan laysku maleeyo malaha xume hadduu qofka ku soo dhaco wuxuu u sababayaa tajasus yacni qof baa mala xume ku soo dhacaya dabeedna markaasuu wuxuu doonayaa inuu hubiyo inay saa tahay marka hore wuxuu khilaafay iyaakum wadanna tuhmada iyo malaha xun in laga fogaado oo mukhaalafo xadiidka uu khilaafayuu marka hore ku dhacay waayahay hadduu sidii ku hadlana isagaan bayine haynin waa ku dambaabayaa markaana dembi kale ku jiraa waxaanay ahayd inuu malo wanaagsan ku maleeyo waxaanay u sababaysaa taasina inuu is yidhahdo bal hubi inay sidaa tahay oo dabeedna wuxuu gelayaa tajasus inuu baadhbaadho cid wax weydweyddiiyo ka warran hebel yani maxaad ka og tahay wuxuu markaa ku jiraa tajasus buu markaa ku jiraa tajasuskii laynoo diiday ee adiladu ay diidaysay qur'aan iyo xadiisba allahna uu yidhi walaa tajasasuu oo allah iyo rasuulkiisuba ay reebeen ayuu markaana ku dhacay wixii waadix noqday caddaada wa halkeeda laakiin qofku inuu wax baarbaaro oo uu markaysa marka waxaan qof daahirkiisu salaamo yahay uu raadiyo bal wax markaa waxa weeye ka soo baxa oo danniga markaysaga ku dhacay uu doono markaysaga inuu xaqiijiyo tan noocaasi waxa weye waa arrin dembi ah dabaa'icda xunxun bayna ka mid tahy dhaqamada xunxun ayay ka mid tahy marka aad iyo aad in looga taxadiro layska ilaaliyo weeyaan waxyaalaha nacaybka sababaya inay ka mid tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu tajasus ma samayn jirin nebiguna waa kaa reebay allah baa diiday rasuulkiisaa reebay akhlaaqiyaadka aan wanaagsanayn bayna ka mid tahay tanaafuska laynoo diidaya tanaafuska la diidaya waa fi lumuuri dunyawiya ama khayraadka in loo beretamo oo loo tartamaa waa fiican tahay falyatanafas ilmutanaafisuun laakiin umuura dunyawiya in loo tartamo oo weliba qofku doono inuu isagu la gaar noqdo ta noocaasa waxay tahay mid madmuum ah mid madmuum ah axaadiiska intan kale waa soo aragnay qofka muslimkii qofka kale muslimka la walaal buu yahay marka sidii walaal waa inuu ula dhaqmaa muslimiintoo dhan baa wada walaalaa mid cad mid madow mid cas midabku doona ha yeesho beledku doona ha ka tirsanaado qabiilku doona ha ahaado qaaraddu doona ha joogo ciddu doona ha ahaado yacni muslimoo dhan baa muslimka kale la walaalaa ciddu doona ha noqdo haddii yuhuudigu uu soo islaamo muslim buu noqday waa walaalkeen haddii gaaladii kale qaarkood ay soo islaamaan waa walaalaheennii muslimiinta ah weeye kuwii muslimiinta ugu colaadinta badnaa ee ugu dhibaataynta badnaa ee ugu laynta badnaa ee ugu gaalnimada badnaa hadday soo islaamaan waa walaalaheenoo waa muslimiin waa jeclaanaynaa waa ka walaal yeelanaynaa saasay ahaan jireen odhan mayno ku fogayn mayno kuna goyn mayno alislaamu yajubu maa qablah islaamnimada ayaa wixii ka horraysay dumisoo baabaysa casa allahu an yajcala baynakum wa bayna aladiina caadaytum minhum mawaddah wallahu qadiir allah wuxuu mudan yahay idinkii kuwa collowdeen inuu jacayl dhexdiinna dhigo oo iskiin jeclaysiiyo allah markaa mudan yahay waana awoodaa waa kara gaalada waxaynu necabnahay intay gaalnimada ku sugan yihiin laakiin hadday ka soo islaamaan ka soo noqdaan waajib waxaynugu ah inaynu jeclaanno yacni beri bay waxaa sameeyeen sidaas aawoodee weligood soo marin maayo wax kasta hadday markaa la yimaadaan xataa hadday islaamaan sidii baan u necbaanaya inuu ruuxu yidhahda waa qalad waa gefi gaaladii ugu colaada badnaa ee nebiga ugu colaadinta badnaa baa markay soo islaamanaan saa loo eegayn camr bnu caas muxuu yidhi waxaan soo maray saddex xaal baan soo maray buui mar nebiga calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad baan u necbaa buuhi nacaybkaa necbaa waa markuu gaalka ahaa buu u jeedaaye aad baan u necbaa hadday markaa ii suuro geli lahayd inaan dilo waa dili lahaa buuhi xaaladdaan sidaa u necbaa haddaan sidaa ku dhiman lahaa naar baan geli lahaa markii dambena waa soo islaamay markaana aad baan u jeclaaday buui aad iyo aad baan u jeclaaday buui jacaylkaan jeclaaday sare uma eegi kari jirin oo kama bogan kari jirin haddaan sidaa ku dhiman lahaana jannaan geli lahaa buui mawdicu shaahid waxaan u jeednaa yacni nacaybkii markii hore ay soo mareen dee waa darnaa abuu sufyaan iyo khaalid iyo cikrime iyo dee waxa weeye rag badan baa markaa colaaddu aad ugu fogayd laakiin markii dambe islaamo islaamnimadoodii wanaagsanaatay laa yadlimhu walaa yakhdulu walaa yaxqiruh wixii walaalnimada wax yeelaya kuma kacayaan muuminiintu oo ma dulminaayo yacni yaanu dulminin baa loo jeedaa waa nafyun yuraadu bihi nahyu waa khabarun yuraadu bihi nahyu siiqadu waa khabar laakiin nahyi baa loo jeedaa walaa yakhdulhu ma hoojinaayo oo bimacnaa uma gargaari waayo mana yasaayo ma xaqiraayo yacni yaanu yasinoo xaqirin dhammaan waxay u dhacayaan khabarun yuraadu bihi nahyu ama nafyun yuraadu bihi nahyu kii hoojintu waxa weeye isagoo nasrigiisa iyo gargaarkiisa u baahan inuu u gargaari waayo waaba la dulminaya maalan unsur akhaaka daaliman aw madluuman dee inaad ka dhiciso cidda dulminays waxa weeye waa nasri inaad u gargaari weydo ad ka dhicin weydaana waa hoojinaad hoojisay taqwadu laabtay ku suganta buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu u jeedaa asalka taqwadaa ku sugan taqwadu waxay leedahay asal iyo faracyaal bay leedahay faraceeda ayaa jawaarixda ka muuqda hadday oraahyada tahay iyo hadday ficilada tahay iyo hadday turuugtiyo ka tegitaanada tahay waa furuucu taqwa salaada la tukanaya dee taqwada ka mid tahy dikriga allah la xusaya taqwaduu ka mid yahay zakada la bixinaya taqwaduu ka mid yahay khayraadka afka laga odhanayo ama jawaarixda laga samaynaya taqwaday ka mid tahy furuucu taqwa maxaa laabta ku sugan ma taqwadoo dhan mise asalkeeda asalkeeda ku sugan aslu taqwa ayaa laabta ku sugan ama furuucaha waa fi ljawaarix ayay ku sugantay bixasbi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim qofka waxaa ugu filan shar inuu walaalkiisa muslimka ah xaqiro oo yaso qofka muslimka qofka kale muslimka waa inaanu xaqirin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen si uu taxqiirka isaga ilaaliyo qofku uu qof muslima inuu xaqiro isaga ilaaliyo hadduu ka weyn yahay waa inuu ku maleeyaa inuu ka xasanaad badan yahay hoos yaan u eegin in badan buu tukanayey shahaadanayey cibaadaysanayey taacaad la imanayey adigu aanad la imanayn waa kaa weyn yahay saas aawadee waa kaaga xasanaad badan yahay saasuu ku malaynaya hadduu ka yar yahayna wuxuu is waa kaa dembi yar yahay adiga wakhti badan baa dembi lagu qorayey laakiin isaga wakhtiga dembiyada loo qorayay waa koobnaayeen saas aawadeed waa kaa dembi yar yahay marka marna hoos u eegi maayo ee waxa weeye wuxuu ku malaynayaa inuu ka wanaagsan yahay uu ku malaynaya marka ashyaada xadiiska lagu reebayo ee laynaga nahiyaya dhammaan waxay yihiin waxyaalaha walaalnimada iyo jacaylka waxyeelaya waxay walaaluhu isku nacayaan marka hore albaabkeeda la xidhaya waxaa ku sugan saddi daraa'ic waddada mafsada keenaysa in la awdaayo marka horeba oo haddii yacni marka ashyaadan qaarkood lagu kaco jacaylkii ay muuminiintu isu qabeen ayaa meesha ka baxaya xataa ashyaada qaarkood oo mucaamalada adduunye ah baa la diidayaa in la sameeyo si aan walaalnimadu u dhiman oo jacaylkii aanu meesha uga bixin oo marka uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi walaa yabci bacdukum calaa bayci bacdin iyo walaa tanaajashuu yacni waxa weeye waa umuur dunyawi ah yacni buyuucii iyo marka wax la kala iibsanaayo ayaa la doonayaa haddana in la ilaaliyo wixii wax dhibaya in laga taxadiro wixii walaalnimadii tagsiinaya in laga taxadiro oo walaalihii wax khiyaano iyo noqonaya ayna iskula kicin hataa axaadiis kale baata ku soo aroortay in la diidaayo in marka waxaa weeye khidbadii ciddii uu guur ka doonay qof yacni nin uu ka doonay guur oo uu la hadlay oo nowcan maa markaysa markaa aan la radin khidbadiisii in marka mid kale laga dulgeeyo waa la diiday si ayna marka isu necbaan ayna isu nicin marka isgoyntan iyo kala jeesadkan iyo isnacaybkan iyo in layska haajira iyo kullu dalika waxa waa laynoo diidaya waxaa la doonayaa walaalihi inay isjeclaadaan muuminiinta isjeclaadaan isxidhiidhiyaan is-ixtiraamaan isqadariyaan midna ka kale xuquuqdiisa aanu ku tacaddin weji furan iyo hadal wanaagsan ay isku qaabilaan waqul licibaadii yaquulu alatii hiya axsan ina ashaytaana yanzaqu baynahum yacni markay isla hadlayaan xataa hadal wanaagsan inay iskula hadlaan oo wixii markaa e, keenaya e, fasaad keenaya iyo hadal xun ayna iskula hadlin xataa sadaqaday ka mid taho ajar baa lagu helaya alkalimatu tayiba sadaqa kelmadda wanaagsani waa sadaqad yacnii ajar sadaqadeed baa laga helayaa hadalka wanaagsan ee lagu hadlo wejigii furaa baa laga dhigay sadaqad in lagu helayo laa taxqiranna min almacruufi shayan walow an talqa akhaaka biwajhin talqin iyo biwajhin taliiq walow an talqa akhaaka biwajhin taliiq labadaba waa usoo wariyaan talqin iyo aliiq macruufka wax ka mida ah, waxa san ee wanaagsan wax ka mid aha ah xaqirin kulay ku tahay walaalka inaad kula kulanto weji furan ee dhoolla caddaynta markaad hor joogto aad dhoolla caddayso weji furan ku qaabisho waxay tahay mid ajar laga heliyo waa kada marka in laysgooyo oo laysu dhabar jeediyo oo laysnecbaado kullu dalika waa shay marka manhi ah oo laynoo diidaayo xuquuqaha qof waliba qofka kale inuu u ilaaliyaa la rabaa oo xagga dhiiggiisa aanu kaga xadgudbin aanu dilin oo xaqdarro ku dilin aanu jidhkiisa waxba yeelin ha ahaato wax qoon keensanaya ama wax ka yarbee xagga cirdigiisa iyo sharaftiisa aanu kaga xadgudbin maanu xaman aanu caayin aanu qadfin aanu zina ku ganin aanu fawaaxish iyo xumaan ku ganin aanu masabidin yacni wax alla wixii cirdigiisa wax yeelaya inuu ka taxadiro iska ilaaliyo xagga xoolihiisa aanu ku xadgudbin oo si xooga iyo si khiyaana ah iyo si xeelada sinaba aanu xoolihiisa uga xadgudbin hadday tuugadii tahay hadday khiyaanadii tahay hadday buyuuc muxarama tahay sida ribadii ashyaada la midka ah ila bayc xaraama haddii wax lagaga iibsado waxay noqonaysaa midaan marka waxa bannaanayn bay noqonaysa oo xadgudba noocaasay noqonaysa hadday tahay nahbigii iyo boobistii iyo yacni markaa waxa weeye in yacni xoog khasbigii xoog wax lagaa qaado iyo hadday tahay in wax lagala cararo yacni sinaba maalkiisana waa inaan loogu xadgudbin xuquuqihiisao dhan waa in loo ilaaliyaa ina dima'akum amwaalakum waacraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada in allaha laa yanduru ilaa ajsaadikum walaa ilaa suwarikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay ma eegaayo jidharkiinna iyo siday u xoog wen yihiin iyo siday u waawen yihiin iyo siday u dhisan yihiin iyo muuqaaladiinna iyo siday u qurux badan yihiin yacni ashyaada ma eegayo waxaa loo jeedaa sawaab iyo ajar yacni idinkuma siinaayo waayo ashyaadaas waa ficlullah yacni allah baa ruuxa mid walba si u abuuray mid walba si u qurxiyey ka sii quruxda badanna allah baa qurxiyey miduu isagu kasab ku helay qofkani ma aha isagu ma kasban laakiin allah wuxuu eegayaa qalbiyadiinna iyo camalladiinna walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum qalbiga keliya kuma filla laakiin qalbiga iyo camalladaba waa la eegayaa camalkiina hagaagi maayo haddaan qalbiga hagaagin oo dee ikhlaaskii iyo niyadii waxay ka imanaysaa qalbiga camalka lala imanayana waxaa u asala ka qalbiga ka qalbiga u asala qalbigao keliyana la eegi maayo iyo camaladaba waa la eegayaa saas aawadeed baa camalkii saalixa waxaa loo shartiyaa alikhlaas waalmutaabaca in camalka allah loo saafi yeelo oy allah dartii loola yimaado niyo qumman oo wanaagsan lagula yimaado iyo mutaabaca rasuulka sala allahu aleyh wasalam la raacayo in lagu sameeyo anniyatu alxasanatu waxdaha laa takfi niyada wanaagsani keligeed kuma filla waay niyadina wanaagsanaataa camalkuna wanaagsanaadaa alaa ina fi ljasadi mudgatan ida salaxat salaxa aljasadu kulluh waida fasadat fasada aljasadu kulluh jidhka waxaa ku jira cad yar oo hadduu hagaago jidhku wada hagaagaayo sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam hadduu xumaadana jidhku wada xumaanayo waa qalbiga qalbiga weeye dadka qaarkood camalkooda aanu wanaagsanayn ayaa waxay ku andacoodaan niyadaydu waa wanaagsan tahay wahada kadib taasina waa midaa been ah way low salaxat inniyatu la salaxa alcamal hadday niyadu wanaagsanaan lahayd camalkuna waa wanaagsanaan lahaa baatinku hadduu wanaagsanaan lahaayo waxa qarsooni waxa muuqdaana waa wanaagsanaan lahaayeen sida xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam laga qaadanayo waxaa laga qaadanaya atalaazumu bayna aldaahiri waalbatin talaazumka daahirka iyo baatinka ka dhexeeya ayaa laga qaadanaya xadiiska kun iyo shan boqoliyosaaayo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqoliyo kow wa mucaawiyata radia allahu canh qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul mucaawiya waxau yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayaan maqlay innaka in ittabacta cawraati almuslimiina afsadtahum innaka adigu in ittabacta haddaad raacdo cawraati almuslimiina muslimiinta cawraadkoodaiyo ceebahooda cawraadkooda waxaa looga jeedaa ceebahooda ceebaha muslimiinta haddaad raacraacdo afsadtahum waad fasahaadinaysaa aw kidta an tufsidahum ama waxaad ku dhowaanaysaa inaad fasahaadisa ayaad ku dhowaanaysaa xadiiun saxiixun waa xadiis saxiixa ayuu imaam nawowi odhanayaa rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix abu daawuud baa soo wariyey wuxuuna ku soo wariyey sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey miynay mukarar ahayn inuu markaa yidhaahdo waa xadiis saxiixa haddana yidhaha isnaad saxiixu ku soo wariyey waxaa la odhanayaa fiihi farq labada farqaa u dhexeeya wakhtiyada qaarkood sanadku waa asaxaa wuxuu noqdaa sanad saxiixa iyadoo haddana matnigu aanu saxiix ahayn ee uu ama mucallal noqonaayo marka waxaa dhici karta sanadkoo saxiixa haddana matnigu inuu ama shaad noqdo ama macluul noqdo oo mid cillaysan ama mid shaada inuu noqdo xadiisun saxiixun marka la yidhaha miyaynay kaa kaafinayn isnaad saxiix xadiis saxiixa marka la sheegaayo xagga matniga ayaa la eegaya waxaa dhici karta xadiiska oo sanadkiisu daciif yahay haddana marka waxa weeye sanadiyo kale iyagoo lagu kabaayo yacni dariiqyo kale matnigan oo ka soo arooray iyadoo lagu kabaayo ayaa waxaa dhici karta in la yidhahdo matnigu waa saxiixo waa xadiis saxiixa laakiin sanadkan khusuuskiisu waa daciif laakiin waa dacfi aan darnaynoo munjabir ah oo kabmaaya ama sanadkan khusuuskiisu waa xasan marka markuu sheegay sanadku inuu saxiix yahay xadiiskuna saxiix yahay bimacnaa cillo iyo shaadna waa ka madhan yahay sanad ahaanna saxiix waa u yahay matniganna wax markaa kaloo lagu cilleeyo male oo lama odhanaayo yacni waxa weeye cillo loo keeni maayo cillo loo keeni maayo marka sidaas aawadeed macno ziyaada ayaa ku sugan oo faa'iido dheeraada ayaa ku sugan sheekh albaani laftiisuna xadiiska waa saxiixiyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa dadka muslimiintaa ceebahooda inaan la raacraacin oo la dabagelin haddii waxa weeye dadka muslimiintaa ceebahooda la raacraacana in fasaad looga dhacayo taa inaan la samayn ayuu xadiisku tilmaamaya waxaa ku soo arooray xadiis kale man tatabbaca cawrata akhiihi tatabbaca allahu cawratah waman tatabbaca allahu cawratahu yafdaxu walow fii jawfi beyti wa fii lafdin fii jawfi raxlih ruuxa muslimiinta ceebahooda dabagala oo bimacnaa inuu kashifo ceebahooda doona oo raaraadiyo oo yacni markaa u doondoono ilaahayna ceebihiisa waa kashifayaan bannaanka u soo saarayaan se qofka muslimkaa ceeb ugu raadinaayo oo isleeyahy ceebihiisa soo saar ayaa ilaahay eh, ku ciqaabaya inuu ceebihiisii kashifo ama uu u diro cid kashifta ceebihiisa oo soo saarto waa cuquuba min allah aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku ahaa waman tatabaca allahu cawratahu yafdaxu walow fii jawfi raxlih kuwa allah markaa ceebihiisa doono inuu kashifana waa fadeexadinayaa isagoo gurigiisa gudihiisa ku sugan buu ilaahay kashifayaa xadiiskaana culammada qaarkood waa quweeyeenoo waxay tilmaameen xadiis saabita inuu yahay oo sugan waxaana ku sugan waciid iyo gooddi baa ku jira loo goodiyaayo cidda muslimiinta ceebahooda daba gasha ee raadisa waxaa loogu goodiyayaa inuu allah ku ciqaabayo oo ceebtiisa bannaanka u soo saarayo qof walibana ceeb buu leeyihi ruuxu inuu ceebihiisa arki waayo oo dadka kale oo daahirkoodu salaamo iyo wanaag yahay uu ceebo u raadiyo waa arrin marka waxa weeye yacni aad iyo aad yacni u xun weeye saas aawadeed baa laynooga digay bal waxaa markaa laynoo sharciyey muslimiinta daahirkoodu salaamo tahay in loo xil qariyo xataa ceebtiisu hadday kuu soo baxdo maslaxo keensanaysa haddaynay jirin waa inaad sheegin aad u xil qarisaa man satara musliman satarahu allahu fi dunya walaakhira marka waxa weeye yacni ceebihii in la asturo ayaa la rabaa qofkii mujaahara samaynayo xumaanta la jahraayay isagu waa gaar haataa laynoo sheegay inaanu xan lahayn waayo dee bannaankuu la taagan yahayoo wuxuu markaa qarsanayaba maaha laakiin ceeb qarsoon in bannaanka loo soo saaro ta la diidayaa taas weeye taas ayaa la diidaya xadiiskan aynu joogno innaka in ittabacta cawraati almuslimiina afsadtahum aw kidta an tufsidahum bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa ku sugan khitaabka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu mucaawiye sidaa kula khitaabay kaannahu loo tilmaamayo madaxda muslimiinta inuu ka mid noqon doono mas-uuliyad qaban doono saas aawadeed yacni waxaa ku sugan nooc mucjize oo ah. shay markaa haybi ah oo aan dhicin ayuu ka sii warramayaa siday u dhici doonto marka muslimiinta inuu u xilqariyo ceebahooda aanu basaasin oo tatabbucin oo raacraacin taasaa markaa laga tilmaamaya markaynu ashyadaa ka hadlayno waxaa soo gelaya waxaa ka mid a masalan akhtaada culammada shay aan qofku markaysaa marka u soo bixin inuu raadiyo hebel markaysa markaa inuu akhtaa u raadiyo intee masalu ku qaldamay tatabuca noocaasi markaysa waxaan ma fiicna waxaynay soo gelaysaa ashyaada la diidayo laakiin shaygii ay caddaato markaysaa khalad inuu yahay yacni yunabbah waa la baraarujinaya inuu shareecada khalad ku yahay iyadoo caalimka ee xaqiisana la dhowray oo dadku waxay kaga sugan yihiin bayna ifraad wa tafriid qaar ku talax tegay iyo qaar ka gaabiyey qaar waxay raadinayaan markaa wax yacnii akhtaa waxay u helaan markaasaa wax walba u fiirsanayaan khata ma ku jiraa tafaqud wuxuu ku samaynayaa baarayaa intuu khata u heliyo taasi waxay tahi waa quluwi tatabuci bayna soo gelaysaa cawraadka la raaraacayo qaar kalena khata caddaaday ayaa waxaa laga yaabaa inay ka indhalaabtaan oo yidhaahdaan marba hadduu markaysaga yani sheekh hebel yidhi yani waxa weeye waxba waa inaan laga sheegin taasina waa tafriid marka gaabin laga gaabinaayo bayaankii shareecada la caddaynayey laga gaabinayo maxaa la rabaa waxa shareecada qaladku ee caddaaday inay qalad tahay in la bayaamiyo oo la caddeeyo waxaa kaloo la rabaa culammada qadarkoodana in la dhowro la ixtiraamo oo loo cudro marka labadii arrinba in lala yimaadaa la rabaa waayo akhtaada cidda geftaa shareecadu beri bay ka tahay waatii cabdullahi bn ay ka asaxday inuu yidhi aquulu fiiha bira'yi fain yakun sawaaban famin allah wain yakun khaطأa faminii wa min الshayطaani wallah warasuluhu bari'aani minhu cabdullahi bn mascuud mas'alaa la weydiiyey masaladaana nas masalada sheegaya mu hayn dabeedna wuxuu ihi ijtihaadkayga iyo ra'yigaygaan wax kaga odhanaya aqulu fiiha bira'yi ra'yi waxaa loo jeedaa biijtihaadii waayo ijtihaadku waa ra'yi ijtihaadkaygaan wax kaga odhanaya fain yakun sawaaban fa min allah hadduu noqdo ijtihaadkaygaas ama ra'yigaygaasi hadduu sawaab noqdo xagga allah buu ka ahaaday wa in yakun khata'an fa minii wa min ashaytaan hadduu gef noqdona xagga naftayda iyo xagga shaytaankuu ka ahaaday allah iyo rasuulkiisuna beri aani minhu beri bay ka yihiin marka akhtaa'u lmukhti'iin shareecadu beri bay ka tahay marka shareecadii in la bayaamiyaa waa shay culammadii qadarkooda in la dhowraana waa shay oo caalimku hadduu khata'o oo ijtihaad arrinkaasi uga dhaco laa yudam lama dhaleeceeyo wayo dembigu waa nooc cuquuba ciqaabna ma mudna bal waxa weeye culammadu waa bayna ajrin wa ajrayn marka arrinkaasi ijtihaad uga dhaco hal ajar iyo laba ajar bay dhex yaalin ida xakama alxaakimu fajtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faijtahada faahta'a falahu ajrun haakada xadiiska kun iyo shan boqol iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo laba wa can ibni mascuudin radia allahu canhu annahu utiya birajulin faqiila lah nusakha qaar birajulin ku dari maayaan annahu utiya in loo keenay birajulin nin loo keenay ama annahu utiya in loo yimi oo faqiila lahu waxaa lagu yidhi haada fulaanun taqduru lixyatuhu khamraa kani waa hebel oo taqduru way da'aysaa way tiftif leedahay lixyatuhu garhkiisu khamran ay min khamrin waxay la tiftif leedahay khamri khamran waa tamyiiz waa tamyiizun muxawalu can alfaacil waa tamyiiz faacil laga soo xawilay taqduru lixyatuhu garhkiisa ayaa da'aysaa maxay la da'aysaa ma biyaa ka da'aya maya khamran ay min khamrin min jihati khamri ayay la da'aysa khamraa ka da'aya faqaala wuxuu yidhi cabdullahi ibn mascuud baa odhanaya inna qad nuhiinaa can iltajasus annaga waxaana nalaga reebay oo naloo diiday can itajasusi ee basaasnimada in wax baadhbaadhno oo wax markaa qarsoon aanu baadhno waa nalaga reebay walaakin in yadhar lanaa shay un na'khud bih ha yeeshee hadduu shay noo muuqdo waa qaadanaynaa wixii noo muuqda waa qaadanaynaa ee daahira xadiisun xasan saxiix waa xadiis xasan oo saxiixa rawaahu abu daawuuda waxaa soo wariyey abu daawuud biisnaadin cala sharti albukhaariyi wa muslim wuxuu ku soo wariyey sanad shardiga bukhaari iyo muslim ku sugan shardiga bukhaari iyo muslim sanad ku sugan waxaa loo jeedaa shuruuday qoreen ma jiro oo bukhaari iyo muslim laga hayo nasan laakiin kutubtooda marka la eegay asaaniidda ay wax ku wariyaan dariiqyadaasoo kale waxbay ku wariyeen sanadadaasoo kale siday ugu wariyeenna waa ku sugan tahay oo silsiladda markaa rijaalka sanadkaas yacni mid walba waxbay ka wariyeen haddii shardi gaara ah ay marka loo fiirsado istiqraar lagu sameeyey inay warintay hebel wax ka warinayaan ku xidhan tahay markuu hebel wax ka warinaayo ama wax la mida ama cidda ka warinaysaa hebel markay tahay haddii markaa taa muqayad ku tahay oo si kale aan waxba uga warinna oo cillo laga sheego markii hebel ciddaan ahayn wax ka wariyo ama ahlu beledkiisa ciddaan ahayn wax ka wariyo ama ciddaa cidaan ahayn wax ka wariso oo waqtigii dambe oo kale uu ikhtilaaday oo qabla alikhtilaad ciddii wax ka warin jirtoo kale ay ka wariyeen yacni haakada yacni shuruudaha caynkaasoo kale u raacaan oo loo eegaa marka rijaalu sanadkaa la eegayaa raggan ma yihiin rag bukhaari iyo muslim wax u wariyeen hadday yihiin raggay wax u wariyeen ay u raaceen ee markaa kutubtooda marka loo fiirsaday laga dareemayana loo raacay waxaa la odhanayaa waa sanad ku sugan shardiga bukhaari iyo muslim ee walow ragga sanadka ku sugan waxa u wada weriyaanba bukhaari iyo muslimbe haddii shardi ay iltisaameen oo raaceen la khilaafo oo hebel oo aynay waxba uga warin markuu hebel wax ka warinayo ninkaa hebel markuu hebel wax ka warinayo haddayna waxba uga warin culammada muxadisiintuna wax ka sheegeen riwaayada markuu hebel wax ka warinaayo haddii la keeno hebelow wax ka warinaayo mid walba khusuuskiisa gaar ha uga wariyaanbe lama odhanayo shardiga bukhaariiyo muslim ku sugan yihi adigu khulaasada hadalku waa naxwu haada hadday dhacdo markaa rijaalu sanad in markaa waxawaye bukhaari iyo muslim aynay waxba u warin raggaasna ay ahaayeen rag ay markaa wax ka warin karayeen oo ka horreeyey iyaga waxaa la odhanayaa shardigii bukhaariyo muslim kuma sugnaa waayo hebel oo kale waxba kamay werin ciddii ka dambaysi la eegi maaye ciddii markaysa markaa bukhaari iyo muslim ay wax u warin jireen ciddii la dabqa ahayd iyo ciddii ka horraysaa loo jeeda ila waxaa dhacdaa eh, culammada qaarkood oo ka dambeeyey bukhaari iyo muslim oo daruuratan la garanaayo ragga qaarkood ay wax ka warinayaan dee dhici karinba bukhaariyo muslim inay wax u wariyaan waayo waxay yimaadeen bacda wafaati albukhaariyi wa muslimiin imka xaakim oo kale cibaaradan aad buu u isticmaalaa inuu yidhaahdo waxa weeye waa saxiixun calaa sharti shaykhayn labada sheikh yacni shardigoodu ku asaxay xaakimna goormuu dhintay ibnulbayic abu cabdillaahi alxaakim waxa uu dhintay afar boqol iyo shantii buu dhintay dee bukhaari iyo muslim wakhti badan baa udhexeeya qarni iyo barh baa udhexeeya bukhaari wuxuu dhintay laba boqol iyo konton iyo ayuu dhintay xaakimna wuxuu dhintay afar boqol iyo shan marka waxaa u dhexeeya yacni labadooda eh, geeriyood waxaa u dhexeeya boqol iyo sagaal iyo afartan sano marka daruuratan rag buu wax ka warinayaa bukhaari iyo muslim ka dambeeyey ayuu wax ka warinaya haddana wuxuu leeyahay waa saxiix calaa sharti ashaykhayn waxay u dhacaysaa saxiix calaa sharti shaykhayn yacni wixii tabaqadda markaysaa bukhaari iyo muslim ka horeeya taasay u dhacaysa wahaakada waa yahay xadiidkan sheekh albaanina waa saxiixiyey oo waxau uhi waa saxiix cabdullahi bn mascuud waxaa loo sheegay nin eh, khamri ka da'aayo garhka bimacnaa khamruu cabbay waxaana u daliilay inuu cabbay garhkiisu ka tiftif leeyahay khamrigu cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi tajasuskanna loo diidey walaa tajasasuu walaa tajassasuu mar haddii basaasnimada iyo baadhbaadhitaanka naloo diiday ma baadhayno waxaa ka da'aya ma khamriba yani maaha inaynu afkiisa ursanno inaynu eegno kullu dalikana nama saara laakiin in yadhar lanaa un naakhud bih hadduu shay noo muuqdo waa odhanaynaa hadduu shay noo muuqdo waa odhanaynaa xataa xilqarinta ay u xilqarin jireen muslimiinta waxay ahaayeen qaarka indhalaabta cibaaraadka ixtimaalku ku jira markay yidhaahdaan idra'u alxuduuda baab baabulxuduud marka la joogo shubuhaadka waa lagu daafacaa shubuhaadkii baa lagu daafacaya waxaana u asala xadiidka nebiga sala allahu aleyh wasalam maacis markuu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo yidhi zanaytu waan sinaystay wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam lacallaka qabalta aw khamasta waxaa laga yaabaa inaad ama taabatay ama aad dhunkatay iyo wax la midaa laga yaabaa markaasuu ku celinaya wale mee waa sinaystay yacni xadkii ixtimaal lagaga baajiyo ayuu markaa u raadinayaa markaasuu odhanaya zinada ma garanaysaa markaasuu sheegayaa markaysaga zinadu waxay tahay markaasuu odhanaya miyuu waalan yahay waalli baa ku sugan markaasaa odhanaya may wax waallihii kuma sugnee waa miir qabaa markaasuu odhanaya talum khamru haddaa cabbay hadalkiisana si aanu dee u noqon iqraar muctabara markaasaa waxaweye la odhanayaa maya isaguna waa ku adkaysanaya akhiiran markii dambe u amray nebigu calayhi salaatu wasalaam in la rajmiyo oo xaddu zina lagu fuliyo saxaabada qaarkood qof dumara ah u imanaysa waxay ku odhanaysaa waxbaan xaday markaasuu wuxuu ku odhanayaa asaraqti quulilaa ma waxbaad xadday waxaad ii tidhaahdaa maya wuu laqimaya quulilaa sheekh albaani wuxuu odhanayaa waa sugan tahay oo yacni waa saxiixa wuu odhanaya marka talqiinta xataa wuxuu kaga baxayo qofku oo xadkii ka baajinayo waxaa xadkii ka baajinaya in loo laqimo baa adilada qaar laga qaadanaya calaa kulli xaal tajasuska waa in laga fogaada iyo tatabuca taas yadaa waa in laga fogaada baabka laba boqol iyo labiyo toddobaatan baabunahyi can suu'i danni bilmuslimiina min hayri daruura reebista laga reebaayuu u baab yahay can suu'i danni malaxun in lagu maleeyo bilmuslimiina muslimiinta lagu maleeyo min hayri daruura daruuro la'aanteed daruuro keensatay la'aanteed in mala xun lagu maleeyo in laynaga reebaayo buu baabkani ku saabsan yahy marka su'u danni waa shay manhiya ah oo laynoo diiday qaala allahu tacaala allah waxau yidhi ya ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow ijtanibuu kaiiran min addan ka dheeraada in badan oo mala ah inna bacda adanni ithm malaha qaarkii waa dembi marka malaha xun ee cid daahirkoodu salaamo tahay lagu malaynaayo waxay soo gelaysaa kaa dembiga abay soo gelaysaa laynoo diidaayo mala wanaagsan qofka in laga maleeyaa waa shay fiican laakiin malaha xun ee cid lagu malaynayo daahirkoodu salaamo iyo asturnaan ay tahay waxay noqonaysaa mid xun bay noqonaysaa xadiiska kun iyo shan boqol iyo koob iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo saddex wa can abi hurayrata radia allahu canh anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal abu hurayra wuxuu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu yidhi iyaakum wadanna fa ina danna akdabu alxadiid iyaakum wadanna waxaan idinka digayaa malaha idinkiiyo malahaan idin kala digayaa bimacnaa ixdaruu danna malaha ka digtoonaada tuhmada iyo inaa malax xun cid ku malaysaan fa ina danna akdabu alxadiid waayo maluhu waa warkii ugu beenta badnaa weeye waxyaalaha marka dambena qofka ku xambaara tajasuska iyo baarbaaritaanka waa malaha xun ee uu cid ka malaynayo si u xaqiijiyo marka dembi labaad buu ku kacayaa tajasus ah muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka waa in malo wanaagsan laysku maleeyaa qofku isagoo ma jecla male xun in lagu maleeyo ma jeclo in la tatabuco la raacraaco ceebihiisa la baarhbaaro ma jeclo in qaladadiisa loo ururiyo oo markaysa marka waxaan yacni la shaaciyo dee dadka kalena yaanu kula dhaqmin xataa waxay culammadu yidhaahdeen hadalka aqbalaya wejiyo kala duwan waa in loogu xambaaraa axsanu lmaxaamil wejiga ugu wanaagsan waa in loogu xambaaraa qof xun oo la og yahay sida xun inuu u jeedo mooyaane ciddii kale waa in loogu xambaaraa axsanu lmaxaamil sida ugu wanaagsan waa in lagu xambaara waata uu cumar bnu khataab uu yidhi laa tadunna bikalimatin kharajat min akhiika sharan wa anta tajidu laha fi lkhayri maxmala wuxuu yidhi ha ku malaynin kelmad walaalkaa ka soo baxday shar ha ku malayn adigoo khayrka weji uga helaya weji wanaagsan inaad ugu xambaarta ay suuroobi karto maxmal kale uu leeyahay adigu wejiga xun ha la doonan asarka caynkaasa duruq kala duwan baa laga soo wariyey cumar bnu khadaab mucaasiriinta qaarkood baa waxay yidhahdeen sanad ma leh laakiin taasi waa nafyu cilmi iyagaa sanadku ka qarsoomay laakiin asaaniid mutacadiduu leeyahay weliba asaaniidda qaarkood waa qawi yacni waxa ibnu abidunya soo wariyey khatiib albaqhdaadi ayaa faqiih wa mutafaqih ku soo wariyey maxaamili baa soo wariyey hayruhum baa soo wariyey lahu asaaniid mutacadida sanadda mutacadiduu leeyahy qaarkoodna waxa weeye waa sanada qawiya weeye marka hadalkani cumar ibnu khataab waa ka sugan yahay kamana hor imanaayo hadalkiisa kale uu sheegay in daahirka dadka loo qabto ina annaasa kaanuu yu'aakhaduuna cala cahdi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam bilwaxyi wa ina alwaxya qad inqatac wainama nu'aakhidukum alaana bima dahara lana min acmaalikum faman adhara lana khayran aminaahu waqarabnaah waman adhara lana hayra dalika lam na'manhu walam nuqaribhu wain qaala ina sariiratahu xasana asarka caynkaasoo bukhaari saxiixa ku soo wariyey oo hadalkii cumar ee ka mid ahaa iyo hadalkan iskama hor imanayaan hadalkanna cumar baale hadalkaana cumar baale midba wejuu leeyi midna wuxuu ku saabsan yahay waa wixii daahira ee waxaweeye markaa si yacni daahir ku ah midna wuxuu ku saabsan yahay waa cibaaraadkii muxtamilkaha cibaaraadkii ixtimaalku ku jiray ixtimaalaadku isku dhidhowaayey ayuu midna ku saabsan yahy midnaba dawaahirta dadka in loo qabto wixii ka muuqda ee waxaweeye markaa daahir ku ah fasaadka ama wax fasaadoo ka muuqda oo ka daahiray ayuu ku saabsan yahy marka laba wejoo kala duwan bay ku saabsan yihin baabka laba boqol iyo saddexiyo toddobaatan baabu taxriimi ixtiqaari lmuslimiin muslimiinta in la xaqiro inay xaaraan tahay buu u baab yahay qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa yaskhar qawmun min qawmin casaa an yakunuu khayran minhum laa yaskhar yaynay ku dheeldheelin qawmun rag yaynay ku dheeldheelin min qawmin rag kale yaynay ku dheeldheelin casaa an yakunuu khayran minhum waxay mudan yihiin in markaa inay ragga kuwa lagu dheeldheelaya inay noqdaan qaar ka khayr badan kuwan ku dheeldheelaya wala nisaaun min nisaa dumarna dumar inay ku dheeldheelin casaa an yakunna khayran minhun waxay mudan yihiin kuwa lagu dheeldheelayaa inayba ka khayr bataan kuwan ku dheeldheelaya walaa talmizuu anfusakum walaa talmizuu ha ceebaynina anfusakum nafihiinna ha ceebaynina walaa tanaabazuu bilalqaab walaa tanaabazuu ha isku tuurina bilalqaabi naanaysaha la karaahiyeysanaya la nacaayo innaanaysaha la karaahiyeysanayo la ysku ceebeeyo ama la ysku tuuro taana waa laynoo diidaya bi'sa lismu lfusuuqu bacda aliimaan waxaa xumaaday ismiga ama tasmiyadiiyo muujinta faasiqnimada faasiqnimo la muujiyo ama asmaadii fisqiga sheegaysay la muujiyo iimaanka dabadii oo la yidhahdo faasiq iyo kaafir iyo wax la mida ruuxii lagu gano oo lagu magacaabo ama awsaaf xunxun oo kale lagu sheego oo lagu tilmaamo sifooyin xunxun lagu sheego taasaa markaa la diidaya yacanii waxaa dhaleecaynta lagu gaar yeelayaa waxa weeye waa ashyaada markaa xun ee qofka lagu ganayo loo nisbaynaayo ama magacyo xunxun ah ama sifooyin xunxun ah sifooyinka xunxun waa soo gelaya dheeldheelkii lagu dheeldheelaaye ayaa soo geli yacni markaa naanaysaa ee lagu ganaa waman lam yatubu fa ulaa'ika hum aldaalimuun ku kastaan ka toobadkeenin ashyaada xunxun aan ka toobadkeenin ashyaadaasi ka mid tahay fa ulaa'ika kuwaasi hum aldaalimuuna kuwa xadgudbayaga weeye wa qaala tacaala allah waxau yidhi waylun likulli humazatin lumazah weylun waadi naareed ama cadaab ama halaag likulli humazatin lumaza wuxuu u sugnaaday mid kastoo ceebayn badan oo xam badan oo ficilka iyo tusaalaha wax ku xanta oo lumazatin caabayn badan oo xam badan oo odhaahda wax ku xanta ama duca laga dhigo oo la yidhaahdo waadi naareed ama cadaab ama halaag ha u sugnaado likulli humazatin lumaza ikhbaar loo fasiro inay cala sabiil khabar tahay ama cala sabiili ducaa ay tahay waxaa laga qaadanayaa labada aayadoodba muslimiintu inayna isyasin isxaqirin ee xumaan isku sheegin isxamanin ee laga fogaado ashyadaas waayo ceebanta la isceebaynaayo yacni yasid iyo xaqiristu waa ka mid sukhriyadii dhaldheelkuna waa nooc taxqiira xadiiska kun iyo iyo shan boqol labiyo dabcadaha qaarkoodna waa lix wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal bixasbi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim bixasbi imri'in qof waxaa kaga filan min ashari sharka an yaxqira inuu xaqiro akhaahu lmuslim walaalkiisa muslimka inuu xaqiro baa shar ugu filan rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey waqad sabaqa qariiban bituulih waanu soo hormaray qariiban dhowaan buu soo hormaray bituulihi xaalu dheeraantiisa ku dheehan yahay bixasbi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim marka qofka waxaaba shar ugu filan inuu walaalkiisa muslimkaa xaqiro wuxuu is yidhaahdo waad ku dhaantaa yaanu markaa u sababin inuu xaqiro haddii is yidhahdo cibaadadaad kaga fiican tahay ama cilmigaad kaga fiican tahay ama xagga caqligaad kaga fiican tahay ama xagga raganimadaad kaga fiican tahay ama xagga kartidaad kaga fiican tahay ama xagga nasabkaad ka nasab wanaagsan tahay kullu dalika inay keensadaan ma aha inuu xaqiro ya waxaa laga yaabaa ka la xaqirayaa cindallaahi inuu yahay kaa sharafta badan ina akramakum cind allaahi atqaakum ka idinku sharafta badanee allah agtiisa waa ka idinku taqwada badan dadku allah agtiisa waxay ku kala sharaf badan yihiin siday u kala taqwo badan yihiin maaha siday u kala nasab wanaagsan yihiin hadduu mid aalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka mid yahay bal tafiirtii faatimo uu ka mid yahay midna aanu ahayn ee uu yahay markaa waxa weeye midaan carabba ahayn mid afrikaan ah ama yurubiyaan ah ama jayno ah oo laakiin kaa kale uu yahay markaysaga muslim ilaahay ka baqaya oo taqi ah kan qaraabada nebiguna calayhi salaatu wasalaam aanu sidaas ahayn waxaa ilaahay agtiisa karaamo ku leh kan dee allah ka baqaya min ayi qabiilatin kaana cidduu doonaha ahaada allah iyo khalqigiisa nasab kama dhexeeyo wax nasaboo allah iyo khalqigiisa ka dhexeeyaa ma jiro dadku taqwaday allah ugu kala dhow yihiin isagaa ilaahay wada abuurtay dhammaan qabaa'ishiiyo dadka kulligood allah baa abuurtay waa makhluuqaadkiisii iyo addoommadiisii isna waa khaaliqii abuurtay waa rabbigii u nicmaynayey jirsiiyey arsaaqayey waxay ugu kala dhowaanayaan iimaanka iyo taqwada taasay ugu kala dhowaanayaan waa garanaysaan abulahab waa nebiga adeerkii ruma aabbihii la dhashay haddana maca daalik dee markuu gaaloobay masiirkiisa waa garanaysaan in qur'aan lagu soo rogay caddaynaya suurad qur'aana oo sheegaysa xumaantiisa ka warramaysa iyo inuu naar gelayo sheegaysa tabbat yadaa abii lahabin watabba suuraddaasaa lagu soo rogay khasaarihiisa iyo hooggiisa iyo naarta uu gelayo iyo xumaantiisa ayay waxay noqotay in qur'aanka saa loogu sheego salmaan wuxuu ka yimi waa min faris waa farisi laysa bicarab aalu ma aha qurashi ma aha carab maaha ilaahay markuu hanuuniyey salmaan oo ou noqday marka waxaa mid hanuunsan oo muslim ah oo marka waxa weeye ilaahay islaamnimadii ku ciseeyey wuxuu noqday mid sharaf leh yacni saasuu noqday marka dadku waxay ku kala sharaf badanayaan waxay tahay waa iimaanka iyo taqwada iimaanka iyo taqwada weeye marka inuu mid xoog weyn yahay ama karti badan yahay ama caqli badan yahay ama aqoon badan yahay cilmigu ha ahaado cilmi maaddi ah ama ha ahaado cilmi shareeco nooc doonaba ha noqdo ama uu cid ka cibaado badan yahay ka dikri badan yahay ka salaad badan yahay ka qur'aan akhris badan yahay waa inaanu ka kala yasino xaqirin allah baa og cidda allah agtiisa u dhow mid baa laga yaabaa inuu cilmigiisa ama cibaadadiisa inuu iscajabiyo oo wixiisu ay noqdaan yacni sidii weel gunta ka daloola ay noqdaan laba dembi oo laba ruux la kala yimaadeen ayaa midna waxaa laga yaabaa inuu u saabo derajo aad iyo aad u hoosaysa oo uu naarta ku galo midna waxaaba laga yaabaa inuu daaca iyo khayr dembigaasi u sababo hariib somaa waxay tahay qof baa dembigii intuu la yimaado dembigii la yaraanayaa ma fudaydsanaya ilaa dembigaasi halaago mid kale waxaa laga yaabaa dembigii inuu weynaysto aad ugu weynaado oo aad uga warwaro oo towbad iyo istikfaar iyo daaco badan aawadeed u saabo mar walba dembigii uu ka baqaayo istikfaarkiiyo towbadiina u badyo camal badanoo wanaagsan uu u sameeyo liajli hada dembi de qofkaa dembigaasi wuxuu u sababay maaha daatadiis wuxuu u sababay daaco badan iyo khayr badan iyo toobadkeen badan iyo allah u noqod badan buu u sababay intaanu dembigaa gelin ijtihaad aanu samayn jirin buu markan dambe sameeyey marka waxa weeye waxay ku xidhan tahay axwaasha dadkay ku xidhan marka qofku walaalkiisa muslimka waa inaanu yasin ama xaqirin hoos aanu u eegin haddaad maskax badan tahay oo wixii la sheegaba aad markaysaa in yar ku qabanayso ka waxaweeye qabashadiisa iyo fahamkiisuba uu yar yahay hoos ha u eegin eeginoo xaqirin allah baa og cidduu dooranayo cidduu kitaabka dhaxal siinaayo cidduu culamo ka yeelayo allah baa intee mid layasi jiray oo lays odhanaayay waxa weeye waa damiin waxba fahmi maayo ilaahay soo saaroo sare u qaada intee mid loo han weynaa allah waa maskax badan yahay waa dakaa badan yahay sha'ni cadiim buu yeelan doonaa aan waxba yeelan ay noqotay markaysaga markaa inuu dhooqada iska hawaaro xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال laa yadkhulu ljannata man kana fii qalbihi mithqaalu darati min kibr nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu ljannata ma gelayo jannada man kaana fii qalbihi mid ay ku sugan tahay qalbigiisa mithqaalu daratin quraanjo wax la miisaana oo min kibrin kibira faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ina arajula yuxibu an yakuuna hawbuhu xasana ina arajula ninku yuxibbu wuxuu jecel yahay an yakuuna inuu noqdo sawbuhu maradiisu xasanan mid wanaagsan inay noqoto ayuu jecel yahay wa nacluhu kabihiisuna macrifa loo idaafeeyey xasanatan mid wanaagsan inay noqoto ayuu jecel yahay faqaala bimacnaa taasi kibir ma noqonaysaa waa macnuhu dhacaya in had yo jeer uh, yani wax quruxsan sitoo xaragoodo bimacnaa maaha inuu isqaadqaadoogama jeedo yani wax wanaagsan inuu xidhuu jecel faqaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam ina allaha jamiilun yuxibu aljamaal ina allaha allah jamiilun waa wanaagsan yahay yuxibu aljamaal wanaagga iyo quruxdana waa jecel yahay alkibru batarulxaqi wa gamdu nnaas kibirku waa xaqa in la diido oo xaqi la aqbali waayo wa gamdu nnaas dadkana la xaqiroo la yaso rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa macnaa batar lxaq ama cala alxikaaya aad ku seeda u dayso ama cala alicraab aad ku socoto wa macnaa batari alxaqi xaqa in la diido macnaheedu dafcuhu waa in la daafaco la aqbali waayo waa la diiday waa la aqbali waayo wa kamduhum ixtiqaaruhum yasidooduna waa xaqiraadda la xaqirayo ama la yasaayo waqad sabaqa bayaanuhu awdaxa min haada waa soo hormaray caddayntiisu awdaxa min hada wuxuu soo hormaray xaaluu kan ka cad yahay fii baabi alkibri baabka kibirkuu ku soo hormaray calaa kulli xaal xadiiskan wuxuu tilmaamayaa kibirku inuu xun yahay jannana aanu gelayn qof kibir qalbigiisa ku jiro marka kibirka iyo iimaanku waa iska hor imanayaan laa yadkhulu jannata man kana fii qalbihi mithqaalu darati min kibri quraanjo in la miisaano kibirika ay qalbigiisa ku sugan tahay jannada geli maayo oo waciid naar loogu goodiyayo laakiin qofku haddii aanu allah iyo rasuulkiisa ka kibrin inuu dadka kalun iska kibriyey xaalka caynkaasa milladda kaga bixi maayo bilkulliya laakiin hadduu rasuulka ka kibro oo yidhahdo maanaa bashar u hoggaansama marka yakfur milladda waa ka baxaya waa gaaloobayaa kibirkaasi gaalnimu u sababay kufrigii ibliisba kibir baa u sabab ahaa ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin waxaa la yidhaha laba dembi waa labadii dembi ee ugu horreeyey ilaahay lagu caasiyey labadaa dembi waxay kale yihiin alxasadu waalkibru waa xasadka iyo kibirka kibirka waxaa ilaahay ku caasiyey ibliis xasadkana waxaa ilaahay ku caasiyey ina aadamkii walaalkii dilay oo dilkaa waxa u sababay waa xaasidnimay ahayd oo wuxuu lahaa muxuu allah adiga kaaga aqbalay qurbaanka yaa aniga iga aqbali waayo id qaraba qurbana fatuqubila min axadihima walam yutaqabal min alaakhari qaala laaqtulannak qaala inama yataqabalu allahu min almuttaqiin eeddu ku leeyay maxay tahay hadduu allah isaga ka aqbalay oo kan aanu ka aqbalin bal xaasiidnimadii waxay u sababtay inuu dilaba kan kalena kibirka wuxuu u sababay inuu gaaloobo kibirkii wuxuu u sababay inuu gaaloobo marka in yaroo kibirkay qalbigiisa ku sugan tahay janno geli maayo marka kibirkii mar milladaa laga baxayaa waa ruuxa allah iyo rasuulkiisa iska kibriyey maanaad tidhaahdeen markaysa waxaan yacni wejiga dhulka dhiga oo yacni marka waxa weeye dabada foorari ya maanaa waxaa sameeya hadduu marka waxa saa ay noqoto ama uu rasuulkaba ka kibro ama cibaadada allah ka kibro waxa weeye ta noocaas waxay noqonaysaa gaalnimo laakiin hadduu dadka qaar iska koraysiiyo oo ka kibro yacni waxa weeye taasi iyadu waxay noqonaysaa oo ay soo gudagelaysaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa taasay soo gelaysa halkaa inuu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta